بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن قصة جري منظومة هايد الأرجوزة المئية في حال أشرف البرية ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى وعكاد لي شيخ حوادثتي بعد الهجرة نبي عليه الصلاة والسلام مركوسه هجرة مقالة مدينة waxyaalihii nebigu qabtay waxyaalihii dhacay ayuu ka warramayey marka eh, asiira almakiya wuu soo dhameeyey wuxuu ku jiray asiira almadaniya wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa fiihi aakhaa ashrafu alakhyaari bayna almuhaajiriina waalansaari wa fiihi ay fii hada alcaam sanadkaas asana aluulaa min alhijra aakhaa wuxuu walaaleeyey ashrafu alakhyaari akhyaarta kii ugu sharafta badnaa waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam weeyaane wuxuu walaaleeyey bayna almuhaajiriina waalansaar muhaajiriin iyo ansaar ayuu walaaleeyey <clears throat> sanadka koobaad eh, oo hijriga ayaan ku jirnaa xawaadistii dhacay sheekhuna wuxuu u dhigayaa yacni sanad kastaba wixii dhacay inuu ka warramo marka weli waxaan ku jirnaa sanadii koobaad waxyaalihii dhacay wax ka mida ah waa soo aragnay weli wuu sii wadaa marka waxaa ka mida marka waxyaalihii dhacay nebigu inuu walaaleeyey muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriin waa nimankii magaalada maka ka yimid weeye ansaarna waa nimankii magaalada madiina loogu yimid weeyaan muhaajiriin iyo ansaarna waa laba magac oo sharci ah ayib wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar ayib marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu walaaleeyey saxaabadaas waxayna ahaayeen saxaabo fara badan ilaa sagaashan ayay ahaayeen sagaashan nin ayay ahaayeen niskoodna waxay ahaayeen muhaajiriin nisna waxay ahaayeen ansaar bay ahaayeen waxyaalihii lagu walaaleeyey oo marka labada qof la walaaleeyo waxyaalaha ka dhexaynaya waxaa ka mid ah inay isxiriiriyaan inay isdhexlaan midkood markuu dhinto kii kale inu dhexlo yacni intusuu dha intus inta uusan dhaxlin kii walaalkiisa ah la dhashay baa waxaa dhaxlaya kii ay markaasi walaalaha ahaayeen oo nebigu u walaaleeyey wuxuu nebigu ku walaaleeyey guriga anas ibnu maalik kama fi saxiixayni xadiidi anas anas wuxuu leeyahay qad xaalafa rasuulu اllaahi sala اllahu alay wasalam bayna alqurayshi waalansaari fii daari nebigu wuxuu walaaleeyey quraysh iyo ansaar gurigayga ayuu ku walaaleeyey laakiin markay soo degtay aayadda wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabi illaah dadka raximka qaarkood baa qaarka kale yani markaasi mudan ayaa marka halkaas ayaa lagu joojiyey isdhexalidii isdhexlayeen dadkaas markaas ku dhexlaya walaalayn la walaaleeyey waxaa loo celiyey markaasi inay sidaa caadigoo la isku dhexli jiray oo qaraabo ah in la isku dhexlo raggii la walaaleeyey waxaa ka mid ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigii la ohan macruufka macruufkaha iyo sacad ibnu rabiic alansaari labadaas saxaabi ayaa ka mid ah raggii la walaaleeyey markii nebigu walaaleeyey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu u bandhigay sacad ibnu rabiic oo ahaa ansaari saxaabigii lala walaaleeyey oo cabdiraxmaan binu cawf ah wuxuu u bandhigay inuu markaasi la qaybsado maalkiisa labadii xaas ou lahaana midna uu u furo saasuu markaas u bandhigay laakiin ma uusan aqbalin cabdiraxmaan binu cawf wuxuu yidhi suuqay tusi suuqii buu tusay kadibna ganacsi buu bilaabay ilaah baa u barakeeyey maalmo kadib nebigaa la kulmay calayhi salaatu wasalaam isagoo markaasi yani markaa cadar iyo uu ka muuqdo wuxuu nebigu yidhi ma hayem yaa cabdiraxmaan ay maa haada waa kalim istifhaam weeyaan waxaana muxuu yahay cabdiraxmaanow wuxuu tasawajtu imra'ata min alansaar waxaan guursaday gabar ansaariyada kadib nebigu wuxuu weydiiyey maxaa sadaq oga dhigtay wuxuu yii wasnu nawaati min dahab yani markaa qadar laftimiradoo kale ah oo dahab ah baan ooga dhigay meher ooga dhigay wuxuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam awlim walow bishaatin yacni weliimo samee walow weliimadaasi neef ri ahba noqotee yani samee marka yacni waa tusaalayaal markaasi sida ay u ahaayeen ansaar radia allahu canhum kuwa yani ka rumeeyey walaalnimadaasi yani marka lala walaaleeyey walaalahood wuxuu sheekhu yii raximah اllah wa fiihi wa akhaa wuxuu walaaleeyey ashrafu اlakhyaari akhyaarta kii ugu sharafta badnaa wuxuu walaaleeyey bayna almuhaajiriina muhaajiriin iyo walansaari ansaar buu walaaleeyey fiihi fii hada alcaami sanadkaas oo sana alulaa min alhijra ah waktigay ahayd bay isku khilaafeen culimmadu yacni walaalaynta goormaa la bilaabay qole waxay leeyihiin hijrada markuu nebigu soo hijrooday magaalada maka ka yimid shan bilood kadib bay dhacday walaalaynta qolo kale waxay leeyihin maya sagaal bilood kadib bay dhacday qolo kale waxay leeyihiin maya yani nebiga oo dhisaya masaajidkiisii almasjid nabowi ayuu markaasi masjid nabowina wuxuu nebigu dhisay markuu saa u yimidba wuu bilaabay marka markii uu dhisayey isagoo dhisaya masaajidkii ayuu markaa walaalayntana ayuu walaaleeyey marka saddexdaa qowl bay isugu khilaafeen wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala ثuma banaa bibnati khayri saxbihi wa sharaca alaadaana faqtadii bihi faqtadii bihi ثuma banaa wuxuu dhisay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam bibnati khayri saxbihi saxaabadiisa kii ugu khayr ugu khayr ugu khayrka badnaa inantiisii ayuu dhisay wa sharaca alaadaana wuxuu jideeyey adaankii faqtadi ku dayo bihi biالnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam ku dayo halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala waxyaalihii dhacay sanadkii koowaad oo hijriga calaa qowl waxaa ka mid ah yani markaasi nebigu inuu dhisay caaisha radia allahu canha ibnati khayri saxbihi wuxuu u jeedaa khayru الصaxaaba wa abu bakrin saxaabada kee ugu khayrka badnaa abu bakrin weeyaan marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam calaa qowl sidanu adam ku socdo weeyaan culamada qaarkoodna sidaasay mareen inuu ahaa binaau caaisha sanadkii koobaad oo hijriga qolo kalena waxay leeyihin maya wuxuu ahaa sanadkii labaad oo hijriga ayuu ahaa sanadkii labaad oo hijriga ayuu ahaa markaasna waxay ahayd cumrigeedu sagaal sano ayay ahayd sida ku sugan yani markaasi fi saxiixi albukhaari wa muslim min xadiidi caaisha nebigu wuxuu u guursaday bay sheegtay wuxuu nebigu guursadaa anoo lix sano jira magaalada madiinaan nimid waxaana ku degnay daar yani fii bani alxaarith ibn اkhasraj kadibna waan xanuunsaday bay tihi caaisha radia allahu canha fatamaraqa shacrii timihii baa iga iga daatay iga soo daatay ayib kadibna timihii way ii bateen bay tihi fawafaa jumjuma jumjuma eh, jumjumatan yani jumjumada madaxa korkiisa timihii baa markaa ii bata bay tihi hooyada baa ii timid hooyada baa ii timid uma rumaan anoo markaasi wa inii la fii urjuuxatin wa macya sawaaxib anoo ku ciyaaraya raaxo saaxiibana aan ila joogaan saaxiibaday kadibna way igu dhawaaqday waan waan u imid anoona garanayn bay tihi waxa markaasi ay iigu yeerayso gacanta ay qabatay ilaa markaa ay geysay gurigii wa innii eh, la unhiju anoo markaa neeftuuraya dayib kadibna waan xasilay bay tidhi hooyaday wejigay biyo iga mayrtay iyo madaxayga waxayna i geysay gurigi gurigiiba i geysay waxaa guriga joogay niswatu min alansaari fi lbeyt faqulna calىa khayri wاlbaraka wacalىa khayri طaa'ir calىa khayri طaa'ir waa yani nasiib wanaagsan ay u jeedaan kadibna dumarkaasa faaslaxna min sha'ni yani markaas dumarkaasa i hagaajiyey Eh, falam yarucnii ilaa rasuula slama duxan nebigaa ii yimid faaslamatnii ilayhi wa ana yowmaidin bintu tisca siniin maalintaa sagaal sano ayaan jiray bay tiri marka sanadkii labaad iyo sanadkii koowaad waxay ahayd way isugu khilaafsan yihiin yani markaasi ahlu siyarku eh, wuxuu kaloo sheekhu inoo sheegay aadaankii in markaa la jideeyey aadaankii in la sharciyeeyeyna wuu inoo sheegay wa sharaca alaadaana ayaa saxa yani qaar waxay qorayaan washurica aladaana laakiin sida saxda waa sidan uu markaasi cabdirazaaq uu markaasi eh, u dabdiyey nusak khatigana ayuu markaasi waa siday marayaan eh, wa sharaca aladaan marka nebigu wuxuu sharciyeeyey yani biiqraarihi wuxuu ku sharciyeeyey adaankii oo markii intaan la sharciyeeyin aadaanku aadaan eh, ma jirin saxaabadu waxay isku soo beegi jireen xilliga salaadu ay ku aadan tahay bay isku soo beegi jireen xilligaas isku soo beegi jireen kaana almuslimuuna xiina qadimu lmadiina yajtamicuuna fayataxayanuuna asalaa yani waktiga isleeyihiin waktigeediib yani waa waktigeedii bay isku soo beegi jireen masa yani meesha markaa lagu tukanayo halkaasay marka ku tukan jireen markaa adin ma jirin maalin maalmaha ka mid ay isweydiiyeen war maxaan isku ogeysinaa salaaddii qaar baa waxay yidhaahdeen aan samaysanno naaquus naaquusku waa jaraska kaa aan samaysanno nasaaradu ay isticmaalaan oo kale qaar waxay meen buuq aan samaysanno buuq waa aan wax markaasi eh, markaasi geeska lood oo kale ah kaasoo kale aan samaysanno oo yahuudda ka isticmaalaan qarniga geeska isticmaalaan oo kale aan samaysanno cumar baa wuxuu yidhi eh, maadirtaan nin dadka salaadda ugu yeera oo yidhaahda marka asalaatu jaamica asalaatu jaamica marka waktigaa la gaaro marka eh, taasi marka waxay ra'yi nin kastaba ra'yigiisa uu soo bandhigayey qaabkii markaa dadka salaadda loo ogeysiin lahaa markii dambe waxaa ku riyooday saxaabi la yidhaha cabdullaahi ibnu zayd cabdullahi ibnu zayd ibnu cabdirabbi baa wuxuu ku ku riyooday yani markaasi alfaada dayib ayaa la tusay riyuu ku arkay kadibna nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi markii uu maqlay inahaa la ru'ya xaq in shaء allah waa ru'yo xaq ah faqum maca bilaalin faalqihaa calayh bilaal u tagoo yani markaasi eh, u sheeg yani u akri falyu'adin bihaa fainahu andaa sawta minka isaga kaa cod qurxoon marka isaga u sheeg sidaas ayuu markaa ugu sheegay wuxuu ku siyaadiyey imaamu axmed wuxuu ku siyaadiyey faqumtu maca bilaalin fajacaltu ulqiihi calayh bilaal baan u tegayoo wuxuu waxaan bilaabay inaan bilaal u akriyo asna uu ku adimo fa samica daalika cumar bnu khataab codkiiba waxaa maqlay cumar oo gurigiisa jooga baa wuxuu maqlay codkii bilaal buu maqlay wahuwa fii beyti fakharaja yajuru ridaa'ahu cumar baa guri ka soo orday isagoo maradiisa jiidaya wayaquul waladii bacahaka bilxaq yaa rasuula allah laqad ra'aytu midla maa ra'aa wuxuu yidhi waxaas uu ku riyooday cabdullaahi ibnu zayd oo kale ayaan anna ku riyooday kaasaa nabig wuxu sal slam falilaahi alxamdu ilah baa mahad iska leh marka laba saxaabi ayaa sidaa ugu riyooday cabdullaahi ibnu zayd iyo cumar ibnu khadaab labaduba saasay ugu riyoodeen marka nebiguna wuxuu ku sheegay calayhi salaam inay tahay ru'yaa xaq inay tahay ayuu markaasi ayuu ku sheegay marka iqraarkaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu u qiray waxay ku noqotay aadaan sharciya ayuu sidaa ku noqday culimada qaarkoodna markaasi waxay dhaha nebigu musharc waa la ohan karaa musharc waa la oran karaa yani markaa zabidi kitaabkiisa taajul aruuska ah oo qaamuuska uu ku sharxayo yani markuu ka waramayo lafdiga ashaaric wuxuu leeyahay xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alcaalim alrabbaani alcaamil almucallim ayaa la yidhaahdaa yacni caalim rabbaani ah oo caamil ah oo mucallim ah sifaatka cidda laga helo baa shaaric la yidhahda xagga luqada markaasaa wuxuu odhanaya wayuطlaqu عalayhi salى الlahu alay waslam lidalik lafd اlmusharic sidaasaa nebi maxamedna loogu iطlaaqayaa yani markaa musharic maadaama sifaatkaas uu ku sifaysan yahay mucallim uu yahay oo caamil uu yahay oo caalim uu yahay baa waxaa loogu sifaynayaa inuu yahay musharic ayib markaasaa haddana wuxuu yidhi waqiila liأnnahu sharca اdiin ay adharah waxaa musharic loogu sifaynayaa inuu diintii muujiyey ayaa loogu sifaynayaa qayib oo marka uu caddeeyey ayaa loogu sifaynayaa ibnu taymiya raximah اllahu tacaala fii majmuuc اlfataawa wuxuu ku sheegayaa saaxibu sharc markuu nebiga tilmaamayo saaxibu sharci ayuu ku tilmaamaya marka musharic iyo markaa waa lagu sifayn karaa uma banaa nebigu wuxuu eh, dhisay bibnati khayri saxbihi saxaabadiisa kii ugu khayr badnaa inantiisi oo caaisha wa sharaca alaadaana aadaankii buu sharciyey ay biiqraarihi faqtadi ku dayo yo-du waa lidaruurati nadmi ma ugu daraya faktadi weeya faktadi ku dayo bihi binebiyi nebiga ku dayo calayhi salaatu wasalaam nebiga ku dayo dayashaa ugu sugan aan markaa muslimiinta siduu ilahi qur'anka inoogu sheegay laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana kadalika faktadi bilmu'adin mu'adinka ku dayo alfaada u akhri adna ka daba akhri nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in mu'adinka laga daba oranayo markaasi ilaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo markaa la ohanayo laa xawla walaa quwata ila billah wuxuu sheekhu raximah الlahu taعaalى wغazwaة الأbwaaءi bacdu fii safar hada wa fi الthaaniyati غazw اshtahar wغazwaة الأbwaaءi duulaankii abwa lagu duulay kaanat fii safar safar bay ahayd bacdu intaa kadib bayna ahayd haada alamru haada arrinku waa saa aragu sidaa weeye alghazwu ay alghazawaatu duulaamadii ishtahara way caan baxeen fi thaaniyati sanadkii labaad oo hijrada ka mid a ah bay khazawaadkii caan baxeen uma hazaa nebigu waa duulay ilaa buwaatin buwaad buu ku duulay uma ilaa bedrin beder buu ku duulay wawajaba waxaa waajibay taxawulu اlqiblati qibladii in loo wareejiyey taxawulu اlqiblati yani markaa fii nisfi rajab taxawulu اqiblati qibladii in la wareejiyey fii nisfi rajab bisha bisha rajab niskeeda ayib taxawulka wuxuu dhacay min bacdi dilcushayr duulaankii dilcushayr la odhan jiray gadaashisa ayuu dhacay yaa ikhwaani timaamulbeyt wey wa furiba wa fardu shahri sawmi sawmka bisha soon waajibinteedu kaana fii shacbaana shacbaan ayuu ahaa halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu raximah اllahu tacaala masaa'il iyo xawaadis ayuu kaga warramayaa xawaasida markuu inoo sheegaya waxaa ka mid ah duulaankii markaasi la duulay meesha la abwaal lagu duulay halkan wuxuu ka bilaabayaa duulaamadii nebi maxamed alayhi salaatu asalaam ayuu ka bilaabayaa duulaamaduna waa qayb sirada ka mida weeye sirada nebi maxamed alayhi salaatu asalaam qayb ka mid ah weeyaan salafkuna si gaaray ah ihtimaam u siin jireen yani markaasi duulaamadaas alkhatiibu albaqdaadi kitaabkiisa jaamic akhlaaqi raawi wa adaab saamic wuxuu ku soo warinayaa soo ka warinaya ismaaciil ibn moxamed ibnu sacad ibn abi waqaas aلzuhri almadani wuxuu leeyahay kaana abii yucallimuna magaazi rasuuli اllahi sal اlه alay slam wuxuu ahaa aabbahay midna bara duulaamadii nebi maxamed alayh الsalatu asalaam wayacuduhaa calayna waana noo tirin jiray si aan u xifdinno kadalika iyo saraayaadkii saraayaadkuna waa ciidamada markaa nebigu uu diro oo markaa asaga usan raacin oo sariya la yidhahda saraayana waa jamaceedii ghaswadana waa asagu markuu raaco wey wuxuuna odhan jiray yaa baniya haadihi ma'aahiru aabaa'ikum inamadaydiiow tani waxaa weeye maaahirti aabayaashin ma'aahir waxaa la yidhahdaa acmaalu اlkhayr iyo makaarimun mutawaaratha wa afcaalun xamiida ficillada wan wanaagsan oo la kala dhaxlo baa waxaa loo yaqaanaa ma'aahir marka ficilladii wan wanaagsanaa oo aad ka dhaxasheen aabbayaashiin weeye arrimahani falaa tudayicuu dikrahaa xusuusteeda marna ha ilaawina oo ha dayicina ka warhaya kadalika waxaa laga warinayaa zaynulcaabidiin cali ibnu xusein cali ibnu xusein ibnu caliy ibni abi aalib weeye caliy ibnu xusein ibnu caliy ibni abi aalib zaynulcaabidiinna waa laqabkiisii cali ibn abi aalib baa marka wuxuu yahay awow cali ibnu xusein xusein ibnu cali baa dhalay marka cali baa awow u ah ayib waa saaxib yani qisadada macruufka laysa algariibu gariib ashaami walyamani ninkaas kala weeye wuxuu leeyahay kunaa nucallamu magaazi الnabiy sal slm wasaraayaahu kamaa nucallamu suurata min alqur'an waxaa naloo beri jiray duulaamadii nebi moxamed alayhi الsalaatu wasalaam sida naloo beri jiray suurado suuradaha qur'aanka ayaa naloo beri jiray marka magaazidu inay tahay shay qiimo badan leh ayay markaa tilmaamaysaa magaazida nebi moxamed alayhi الsalatu asalaam iyo duulaamadiisuna aad bay u fara badan yihiin tirooyin kala duwan ayay markaa culimmadu sheegeen Eh, tirada ugu badan ay sheegeen waxaa weeyaan yani markaasi boqol qaar ka badiya way jiraan laakiin alxaafid alxaafidu eh, eh, imaam ibn xajar alxaafid ibn xajar wuxuu ka soo naqlinayaa muqlaطaai inuu leeyahay waa boqol wuxuu kaloo soo naqlinaya xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay wawaqaca cinda alxaakim fi likliil annaha taziidu calaa mia boqol inay ka badan tahay ayuu markaasi xaakim soo naqliyay kitabkiisa ikliilka marka Eh, culimo kalena yan waxyaala kale way sheegeen lakin waa tirada ugu badan annaha taziidu calaa mia ayay sheegeen culimada markaa yani in badan sheegtay halkan marka sheekh wuxuu ka bilaabaya duulaamadaas inuu ka waramo ayuu halkan ka bilaabaya sheikhu wuxuu bilaabay sheekhu ka bilaabay ghazwatu abwaa abwaa baa la yidhaahdaa wadaanna waa la yidhaahdaa marka wadaan iyo abwaana waa laba meeloo isku dhow waa laba makaano isku dhow weeyaan laba laba meelood isku dhow weeyaan abwana waxay ka fog tahay magaalada madiina afar iyo labaatan mayl bay ka fog tahay dagaalna kama dhicin yani dullaankaas nebigu uu qaaday calayhi salaatu wasalaam wuxuu la soo heshiiyey niman la odhan jiray bani damra ibnu cabd ibnu cabdimanaha buu nebigu la soo heshiiyey calayhi salaatu wasalaam waxayna ahayd bishii safar sanadkii labaad oo hijrada bishii safar ayay markaasi ayay dhacday ayib marka khaswatu abwaa taasay ahayd Eh, markuu eh, sidaa eh, sheekhu u sheegay in abwaa xilliga ay ahayd ayaa wuxuu wa fi haaniyati alghaswu ishtahar bimacnaa sanadkii labaad bay duulaamadu aad u badnaayeen sanadkii koowaad yani nebigu wax duulaana ma qaadin laakiin sanadkii labaad oo hijriga ayay markaasi duulaan qaadeen saxaabadu sababtuna waxaa weye muslimiintu xoog bay yeesheen muslimiintii xoog iyo awood ayay yeesheen maadaama xoog iyo awood ay yeesheen waxay bilaabeen marka inay gaaladii ku duulaan oo markaa iska dhaciyaan gaaladii ayay bilaabeen ayib waxaa kaloo ka mida duulaamada nebigu uu qaaday calayhi الsalaatu wasalaam buwaad ghaswatu buwaad ghaswada la yidhaahdo ghaswatu buwaad awtaasna waa la yidhaahdaa awtaasii buwaadna waa laba meel oo markaa isku dhow ayib nebigu calayhi الsalatu wasalaam wuxuu doonayey safar ay lahaayeen quraysh inuu markaa waddada u galo oo uu ka soo furto maadaama iyaguba ay maalkii iyo guryihii iyo hantidii muslimiinta ay qaateen oo maka looga yimid nebigu wuxuu doonay markaasi ayaguna in hantidoodii lala wareego marka nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markaasi maqsid eh, maqsadkiisu wuxuu ahaa inuu markaas safarta quraysh inuu markaasi eh, intuu waddada u galo in markaasi waxay sitaanba laga soo qaato wuxuu magaalada madiine nebiga oga tegey eh, saxaabigii la ohan sacd ibni mucaad ayuu magaalada madiine oga tegey waxaan la socday laba boqol oo nin ayaa la socday laba boqol oo nin ayaa la socday sacad ibnu mucaad waa ansaari ayib marka nabigu calayhi salaatu wasalaam eh, halkaas ayuu tegey laakiin wax dagaal lama kulmin wax dagaal ah lama kulmina wuu iska soo noqday nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa ku xigtu sheekhu inoo sheegay uma bedrin bedertani waa bedr aluulaa baa la yidhaahdaa bedr aluulaa ayaa la yidhaahdaa ayb bederti weynayd maaha tani marka waxay ahayd bisha jamaad ulaakhira ayay ahayd ghaswatu safawaanna waa la yidhaahdaa ghaswatu safawaan sababtan waxay ahayd nin la yidhaahdo kurz ibnu jaabir alfihri baa wuxuu soo weeraray xoolihii magaalada madiina ka foofay geeli iyo arigii ayuu soo weeraray marka nebigu calayhi salaatu salaam dulaan buu ku qaaday magaalada madiinana wuxuu oga tegey zayd ibnu xaaritha saxaabigii macruufka ahaa ayuu magaalada madiine ooga tegey kadibna nebigu halkaasuu tegey kursina wuu baxsaday oo nebigu calayhi salatu salaam ma gaarin ma gaarin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka xawaadistii dhacday iyo dullaamadii dhacay bay ka mid ahaayeen waxyaalahi dhacay waxaa ka mid aha sanadkii labaad ee qibladii in la bedeley qiblada markii hore waxaa loo jeedsan jiray baytulmaqdis laakiin markii dambe waa la bedeley lix iyo toban bilood ilaa toddobiyo toban bilood buu nebigu qaabilayay calayhi salaatu wasalaam baytulmaqdis markuu maka yimid lixiyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood ayuu qaabilayey sida xadiidka fii saxiixi albukhaari uu tilmaamayo min xadiidi albaraac wuxuu leeyahay wa annahu sallaa qibala beyti almaqdis sittata cashara shahran aw sabcata cashara shahran nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baytulmaqdis qaabilayay lixiyo toban bilood ama toddobiyo toban bilood wa kaana yucjibuhu an takuuna qiblatuhu qibala albeyt wuxuu nebiguna jeclaa inuu xagga kacbada loo jeediyo jeclaa qur-aankan alla wuxuu inoogu sheegay qad naraa taqaluba wajhika fi الsamاء falanuwaliyannaka qiblaة tardaaha fawalli wajhaka shaطra اlmasjid الxaraam nebigu in loo jeediyo oo waxii lagu soo dejiyo ayuu jeclaa oo baytulmaqdis kacbada loo jeediyo marka lix iyo toban bilood kadib markuu magaalada madiine lix iyo toban bilood joogay ayaa markaasi la amray inuu markaa xaggaasi iyo maka u jeedsado marka xilligaas ayay dhacday sanadkii labaad bay dhacday ayib alxaafid ibn xajar wuxuu yidhi kaana taxawulu o kaana ataxwiilu fii nisfi shahr rajab min aلsanati الthaaniya calى الصaxiix wa bihi jazma اljumhuur jumhuur ayaa sidaa jasmiyey ayib waxyaalaha kale oo markaa dhacay sanadkii labaad waxaa ka mid ah dilcushayra dilcushayra dilcushayra ama cushayra dilcushayrna waa la yidhaahdaa magacyo waas yani intuba iyadaas ka leh magacyahaas iyadaa lagu magacaabaa khaswadaas ayaa dhacday nebigu calayhi الsalaatu wasalaam sanadka bish sanadka jamaadulula sanadkii labaad jamaadulula ayuu baxay makaankaas ayuu tegey makaankaas ayuu nebigu tegey calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu la soo heshiiyey qolada benilmudlij ayuu la soo heshiiyey kadibna magaalada madiine uu ku soo noqday wax dagaala nebigu nebigu lama kulmin calayhi الsalaatu wasalaam waxyaalay dhacay waxaa ka mid ahaa in soonkii la waajibiyey sanadkii labaad ayaa la waajibiyey markii qiblada la wareejiyey kadib bisha shacbaan ayaa la waajibiyey bisha shacbaan ayaa la waajibiyey ramadaanna markaa waa la soomay wa ghaswatu alabwaa'i duulaankii abwaa kaanad waxay ahayd fii safar bay ahayd bacdu markaa intaa kadib haada alamru haada arrinku waa sidaa alghaswu ay alghazawaatu baa loo jeedaa ashwaa jinsiyo khasawaadkii iyo duulaamadii ishtahara way caan baxeen fi thaaniyati sanadkii labaad duulaamada badankoodu sanadkii labaad bay dhaceen uma hazaa nabigu waa duulay calayhi salaatu wasalaam ilaa buwaatin meesha buwaat la yidhahdo ayuu ku duulay nabigu calayhi salaatu wasalaam uma ilaa bedrin aluulaa bedertii hore ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku duulay wajaba waxaa waajibay taxawulu اlqiblati qibladii in la wareejiyo oo ilaa min bayt اlmaqdis ilaa ilaa maka اmukaraba loo jeediyey ila alkacba wawajaba waxaa waajibay taxawul qiblati qibladii wareejinteedii fii nisfi rajab bisha rajab niskeeda sana haaniya baa la wareejiyey min bacdi dulcushayra yani markaasi waxaa la waajibiyey dulcushayra kadib ayaa la waajibiyey taxawulu alqibla yaa ikhwaanii yani walaalahayow waa iska tilmaamulbeyt weeyaan wa fardu shahri الsawmi bisha soom waajibinteedii kaana wuxuu ahaa fii shacbaana shacbaan buu ahaa bisha shacbaan ayaa la waajibiyey ramadaan kadibna ramadaan waa la soomay ana shacbaan iyo ramadaan waa isku xigaan wuxuu sheekhu raximah اllahu taعaalى wاlغazwaة اlكubrى alatii bibedri fi الsawmi fi saabici cashر الshahri wاlغazwaة اlكubrىa غaswadii weynayd allatii taasoo bibedrin beder ka dhacday kaanad waxay ahayd fii shahri الsawmi bisha soom bay ahayd bisha soom yani ramadaan bay ahayd ka bedel fii saabici shahri bisha toddobiyo tobankeeday ahayd fii saabici cashar bay ahayd toddobiyo tobanka oo mina shahri bisha ka mid ah halkan wuxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah اllahu tacaala bedertii weynayd goormay dhacday ilaa beder ba hadda soo sheegay bedr اlأulaa baa la yidhaahdaa ayb bedr الsuqraa tanna waxaa weeyaan albeder alkubraa albedr اlkubraa weeyaan bedertii weyneyd ayib bedertaasi xilligay dhacday buu sheekhu noo sheegay waxay dhacday bisha ramadaan weliba toddobiyo tobankeeda sanadkii labaad bisha ramadaan toddobiyo tobankeeda ayay dhacday sababtan waxay ahayd nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu doonayey yani markaasi safar ay lahaayeen iyo tijaaro ay lahayd quraysh inuu markaasi soo markaas soo qabto ayuu nabigu doonaya calayhi الsalaatu wasalaam marka abu sufyaan oo markaas safartaasi waday ayaa qayladhaan bixiyey oo quraysh yani warka gaarsiiyey in lagu soo maqan yahay safartoodii kadibna way soo baxeen warka way heleen inay awrtii badbaado safarka inuu badbaaday way heleen laakiin rag baa la kari waayey oo yidhi ilaa aan dagaalanno oon maxamed iska celinno yani markaasi ma noqonayna yidhaahdeen kadibna waxaa lagu kulmay meesha beder la yidhaahdo ayaa la yimid tirada markaa gaaladu way badnayd oo kun nin bay ahayd alfu rajul bay ahaayeen laakiin muslimiintu yacni tiradoodu way yarayd tiradoodu way yarayd xadiidku wuxuu sheegayaa saddex boqol iyo sagaal iyo toban nin inay ahaayeen saddex iyo toban nin eh, saddex saddex boqol iyo sagaal iyo toban nin inay ahaayeen baa axaadiista qaarkood ku soo aroortay ayib marka eh, nebigu calayhi salaatu wasalaam gaaladii wuu jebiyey iyo saxaabadu way jebiyeen toddobaatan nin baa laga dilay toddobaatanna waa laga soo qafaashay sabcuun waa la dilay sabcuunna waa laga soo qafaashay weliba toddobaatanka la dilay waxay ahaayeen raggii odayaasha ahaa ahaayeen ragga odayaasha ahaa ayay u badnaayeen abujahal iyo raggii dhibka badnaa baa ku jiray raggii markaas meesha lagu dilay kadibna nebigu waa soo noqday calayhi salaatu wasalaam isagoo markaas soo guulaystay ilaah baana u gargaaray oo malaa'ig baa markaa ka qayb gashay dagaalkaasi ilahay qur'anka wuxuu inoogu sheegay walaqad nasarakum allahu badrin wa antum adila ilahay wuxuu idiin hiiliyey maalintii beder idinkoo adila bimacnaa kuwa yar idinkoo ah oo tiradiinnu yar tahay oo laidinka tira badan yahay ilaaha marka idiin gargaaray marka nasri xagga alleh ayay heleen waalghaswatu alkubraa dulaankii weynaa allatii bibadrin taasoo xagga beder ka ahaatay allatii bederin taasoo beder ka dhacday kaanad waxay ahayd fii shahri sawmi bixi sown bay ahayd fii saabica cashar toddobiyo tobankeeday ahayd oo min ashahri bisha markaasi bisha ka mid ah ayib nabiguna wuu sii sheegay calayhi salaatu salaam dagaalkii on dhicinba wuxuu sii sheegay nin kasta meesha lagu dili doono haadaa masracu fulaan wa haadaa masracu fulaan halkan heel baa lagu dili doona halkan heel sidii bay u dhacday oo nebigu calayhi الsalaatu wasalaam yani nin kastaba meeshii uu sheegay ayaa lagu dilay maalintii dagaalku u dhacay wa wajabat fiihi zakaaةu اlfiطri min bacdi badrin bilayaalin cashri wa fii zakaati اlmaali khulfun fadri wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wa wajabat waxaa waajibtay zakaatulfidri zakaatulfidri baa waajibtay fiihi markaasi fii shahri sowb bishaa soob zakaatulfidrigii baa la waajibiyey min bacdi bederin beder kadib bilayaalin maalmo cashan toban ah ayib waa bishii oo dhammaan baa la waajibiyey wa fii zakaati اlmaali wakhulfun khilaaf baa ku sugan fii iijaabi zakaati اlmaali fii wakti iijaabi zakaat ilmaal zakaatulmaal waktigii la waajibiyey khilaaf baa ku sugan ee fadri garo fadri ogow ayib halkana sheekh wuxuu inooga warramayaa raximah اllahu tacaala zakaatulfidri goorma la waajibiyey xilliga la waajibiyey inoo sheegayaa zakaatulfidriga xilligii la waajibiyey ayuu inoo sheegayaa kadaalika zakaatulmaalka xilligii la waajibiyey wuxuu inoo sheegay marka zakaatulfitriga in la waajibiyey dagaalkii beder toban casho kadib macnaa waxay noqonaysaa ramadaan oo toddobiyo labaatan ah saddex casho ay ka dhiman tahay in la waajibiyey maadaama toddobiyo tobankii beder ay dhacday toban casho kadib toddobiyo labaatan bay noqonaysaa toddobiyo labaatanka ramadaan ayaa la waajibiyey saasay noqonaysaa ibnu jariir tabari raximah allahu tacaala wuxuu sheegay yani markaasi laba maal maalin ama laba maalmood intaan la afurin ka hor in markaa la waajibiyey zakaatulfitrigii kitaabkiisa taarikh alum اlmuluk wuxuu leeyahy wa fiiha ay fi sanati الthaaniya sanadkii labaad oo hijrada sanadkii labaad oo hijrada umira الnaasu bizakaati اlfitri ayaa dadki waxaa la amray zakaatulfitriga inay bixiyaan waqad qiila ina الnabiy sal slama khaطba الnaasa qabla ywmi اlfitri biyowmin aw yowmayn nebigu dadku u khudbadeeyey yani markaas intaan la afurin maalin ama laba maalmood ka hor wa amarahum bidalika zakaatu fitri inay bixiyaan ayuu nebigu faray calayhi الsalaatu wasalaam midda laakiin ku saabsan zakada zakaatulmaalka xoolaha zakada laga bixinayo xilligii la waajibiyey khilaaf baa ku sugan khilaaf ayaa ku sugan qowl aqwaasha ka mid ah wuxuu leeyahay sanadkaas oo sanadkii markaas labaadoo hijriga ayaa la waajibiyey sanadkii labaadoo hijriga ayaa la waajibiyey sida markaa ibnu kahiir uu tilmaamayo albidaaya والnihaayة wa fii hadihi الsنة fيma dakarahu غayru waaxid min almutaأkhiriin furidat الzakaaةu daat الnusb ayb naadimkuna waa ardaygii yani markaasi ibnu kahiir wey ibnu kahiirna wuxuu sheegay sanadkan oo sanadkii labaad ah sida markaa culimmada mutaakhiriinta in badan oo ka mid ah ay sheegeen ba waxaa la waajibiyey zakada yani u saaxiibka ah nasiibyada u saaxiibka ah xilligaas ayaa la waajibiyey fadri bmacnaa faclam daalika arrinka ogow wey wawajabad waxaa waajibtay zakaatulfidri zakaatulfidri baa waajibtay fiihi ay fi sanati الثaaniya min alhijra min bacdi badrin beder kadib baa la waajibiyey bilayaalin cashrin maalmo tobana kadib wa fii zakaati wa fii zakaati اlmaali wakhulfun khilaaf baa istaqara ku sugnaaday fii waqti iijaabi zakaati اlmaali zakaatulmaal waktigii la waajibiyey khilaaf baa ku sugane fadri arrinka ogow arrinkaas ogow yacnii khilaaf baa ku sugan isku khilaafsan yahay waktigay ahayd laakiin ibnu kaiir ibn abilciz alxanafi iyo muta'akhiriin kaleba waxay doorteen in markaasi sanadkii labaad inay ahayd bulkiini sheekh le wuxuu leeyahay yani khilaafka isagoo markaa doonaya inuu jamciyo wuxuu leeyahay sanadkii labaad iyo shanaad intii udhexaysay baa la waajibiyey labaad ka soo bilow ilaa shanaad intaas ayaa la waajibiyey intii udhexaysay bimacnaas labaadna kamaysan horreynin shanaadna kama dambeyn intii udhexaysay labaad saddexaad afaraad ilaa shanaad intaasaa la waajibiyey kamana horreyn kamana dambeyn wamaatat ibnaة الnabiyi اlbari ruqayaة qabla rujuuci الsafari zawjaة cuثmaana wa cursi الطuhri faطimaة calى caliyi اlqadri wa aslama alcabaasu bacda alasri wuxuu naadimku yihi raximah اllahu tacaala wa maatat way dhimatay ibnatu nebiyi nebigii inantiisi baa dhimatay nebigii albari eh, biriga iyo samafalka u saaxiibka ahaa inantiisi baa dhimatay ruqayatu ruqayaa dhimatay qabla rujuuci الsafari qabla rujuuci الnabiy sal slm min asafar insuo nebigu safar ka soo noqonin ayay dhimatay wa hiya ayaduna zawjatu cusmaana cusmaan xaaskiisii weeye gabadhaa dhimato ruqaye wa cursu tuhuri watamma waxaa taam noqday oo dhammaystirmay cursu tuhuri gabadhii daahirka ahayd cursigeedii arooskeedii baa dhammaystirmay faatimatin ta tuhriga waa tee faatimatin faatimo arooskeedii baa taam noqday yaa aroosay calaa caliyi alqadri kii qadarkiisu uu sarreeyey uu aroosayey waasna waxaa islaamay alcabaasu bacda alasri markii lasoo qafaashi kadib ayuu islaamay halkana sheekh wuxuu inoogu sheegayaa dhowr arrimood arrimahaas waxaa ka mid ah kow inantii nebi maxamed calayhi salaatu salaam inay dhimatay oo ahayd ruqaya inay dhimatay intaan nebigu ka soo noqon calayhi salaatu salaam dagaalkii beder isagoo ku maqan intuusan ka soo noqonin ayay dhimatay oo markii dagaalkii gaaladii laga adkaaday nebigu wuxuu soo diray rag baa la soo diray laba nin cabdullahi ibnu rawaaxa iyo zayd ibnu xaarisa oo la doonay dadka inay gaarsiiyaan bishaarada guushaasi laga guulaystay gaaladii labadaa nin markii la soo diray markay saa u yimaadeen usaama ibnu zayd wuxuu leeyahay faataana alkhabaru xiina sawayna aturaaba calaa ruqaya binti rasuuli اllahi sal ly slam bilfatxi waاlnasri waاldafri calaa man ashraka biاllaahi wajaxadahu wa bihi kafar yacni warkii baa noo yimid markaan sidaa carradii ugu rognay inantii nebi maxamed calayhi salatu slam oo ruqaye ah oon aaskeedii ka nimid waxaa noo yimid warkii guusha in markaasi gaaladii la jebiyey oo muslimiinta ay guulaysteen ayaa markaa warkaasana soo gaaray buuli marka intaan nebigu magaalada soo gaarin ka hor ayaa markaa la aasay marka arrintaasi way dhacday cusmaanna kama qayb gelin dagaalkii beder oo wuxuu xanaanaynayey oo gacanta ku hayay yani markaasi ruqaya xanuunkeeda ayuu ka haray ayuu ku haray nebiguna calayhi salatu salaam haniimadii waxbuu ka siiyey haniimadii waxbuu ka siiyey xoolihii la soo heray waxbuu ka siiyey limaada liannahu arrin cududaalba markaas u maqnaa iskama maqnayn marka arrintaasna way dhacday dhacay buu sheekhu yidhi cursu tuhri cursigu waa arooskii weeye gabadhii atuhur waxaa loo jeedaa waa yani markaasi wuxuu u jeedaa yani markaas waa sifa uu ku sifaynayo faatima gabadhii cafiifada dhowrsoonayd oo daahirka ahayd yani markaasi arooskeedii baa dhacay waxaana aroosay calaa caliyi اlqadri kii qadarkiisu iyo sharaftiisu ay sarraysay waa cali bn abi aalib baa loo jeedaay ayib faatima cirsigeedii ayaa xilligaa dhacay waa soo marnay faatima radi allahu canha imaam suyuuطi raximah allahu tacala risaalo gaar inuu ka qoray uu kaga warramayo manaaqibteedii uu u bixiyey ahuquur اbaasima aلhuquur اlbaasima fii manaaqibi asayida faatima uu kaga warramayo yani markaa sifaadkeedii iyo manaaqibteedii uu warramayo marka arrintaasna cursigaasna xilligaas ayuu dhacday bacda badrin ayuu ahaa bacda badrin ayuu ahaa weliba marka qaniimada la qaybsaday kadib ayuu dhacay arrin saddexaad uu noo sheegay waxa weye sheekhu cabbaas yani markaasi inuu soo islaamay cabbaas inuu soo islaamayna yani markaasi sheekhu waa inoo sheegay oo cabbaas xilligu soo islaamay ayaa laisku hayaa qaar waxay leeyihiin yani markaasi ka hor beder ka hor ayuu soo islaamay wakhti islaamigii wuxuu ahaa beder ka hor buu ahaa laakiin wuxuu soo raacay ciidankii mushrikiinta ayuu la socday beder islaamnimadii laakiin wuu qarinayey qolada sidaa odhanaya waxay ka qaateen xadiidka imaamu axmed soo warinayo iyo kayrkiis inuu yidhi cabbaas innii kuntu musliman qabla daalik wa innama istakrahuunii muslim baan ahaaye waa laysoo khasbay inaan dagaalka soo raaco waa laygu soo dirqiyey maan doonayn nabigu wuxuu ku yidhi allahu aclam bisha'nik ilaah baa arrinkaaga og in yakun maa taddaci xaqan faallahu yujziika bidaalik waxaad sheegaysa hadduu run yahay ilaah baa kaa abaalmarinaya wa amaa daahiru amrik faqad kaana calaynaa faftadi nafsak amarkaaga daahirkiisu duulaan baad nugu soo ahaydb duulaan baad nugu ahayd oo gaalada la socotay daahirka annugu eegaynaa ee iska bixi fidyada taasuu nebigu ku yidhi alayhi salaam marka xadiidkaas culamada qaar baa daciifinaya oodhanay waa daciif qaar taxsininayana way jiraan marka haddii la xoojiyo o waa xasan waxay noqonaysaa markaas islaamnimadiisu inay ka horeysay beder dayib oo u qarsanayey bederna uu u yimid khasbidda lasoo khasbay lasoo dirqiyey darteed inuu u yimid dayib qaarna waxay leeyihiin xadiisku waa daciif yani markaasi islaamnimadiisuna way ka dambaysay oo markii lasoo qafaashay kadib ayuu islaamay waana sida marka naadimka u marayo sida naadimka u marayo islaamnimadiisu waxay ahayd bacda alasri dadka lasoo qafaashay toddobaatankii buu ku jira lasoo qafaashay marka qafaalashada kadib buu islaamay cabaas radi allahu canhu wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala wamaatat way dhimatay ibnatu nabiyi اlbari ibnatu nebiyi nebiga inantiisi baa dhimatay nebigii albari sifa kaashifa la yidhaahdaa oo nebigu inuu yahay samafale inuu yahay dee shay iska cad weeyaan marka saasuu markaasi beytku ku dhammaystiraya nebigii samafalka badnaa yani marka samafalayey inantiisii ayaa dhimatay ruqayatu ruqayaa dhimatay ama ruqayatu ahaatay qabla rujuuci safari safarkii intuusan ka soo noqon nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u safray dagaalkii markaa beder yani markaasi intuusan ka soo noqon ayay dhimatay wa hiya zawjatu cusmaana cusmaan xaaskiisii weeye wa cursu uhri watama waxaa kaloo taam noqday waa mas'alo kale watama waxaa dhammaystirmay cursu duhuri gabadhii daahirka ahayd oo cafifo dhowrsoonayd arooskeedii faatimatin adduhridaa laga bedelayaa faatimatin faatimo arooskeedii ayaa dhammaystirmay oo taam noqday kii aroosayn wuxuu ahaa ciddii aroosaysay calaa caliyi alqadri kii qadarkiisu uu sarreeyey caliyi hadda magaciisi maaha waxaa loo jeedaa alcaali baa loo jeedaa kii qadarkiisu uu sarreeyey ayaa marka aroosay wa aslama waxaa islaamay alcabaasu cabaas baa islaamay bacda alasri qafaalashada kadib ayuu markaas soo islaamay wa qaynuqaacu gaswuhum fi lisri wa bacdu daxaa yowma ciidi الnaxri wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala wa qaynuqaacu ree qaynuqaac gaswuhum duulaankoodii kaana wuxuu ahaa fi lisri ay isri gaswati bedrin dagaalkii beder kadib ayuu ahaa wadaxaa nebigu waa udxiyaystay yowma ciidinaxri maalintii ciidunaxriga ayuu markaa udxiyaystay bacdu intaa kadib halkan sheekh wuxuu inoogu sheegayaa laba xaadiso midda kood waxaa weeyaan duulaanka lagu qaada nimankii la odhan jiray qaynuqaac duulaankoodii inuu ahaa beder mid ka dembeeyey beder wuu ka dembeeyey kama horreynin qaynuqaacna waxay ahaayeen qabiilo markaa ka mid a qabaa'ishii yahuudda oo saddexda ahaa oo magaalada madiina deganaa qaynuqaac iyo qurayda iyo banu nadiir saddexdaa qolaa deganaa nebigu markuu yimid heshiis buu la galay heshiis ayuu nebigu la galay marka heshiiskii bay ka baxeen nimankan qaynuqaac marka maadaama heshiiski ay ka baxeen nebigu wuu go'doomiyey goodoon baa lagu sameeyey shan iyo toban habeen baa markaasi la dul fadhiyey yacni laga bilaabo yani shan iyo tobanka bisha shan iyo toban ka mida bisha shuwaal ilaa markaasi bilowgii dulqacda baa la dul fadhiyey kadibna ninkii la odhan jiray cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul oo munaafiqa ahaa baa yidhi markaasi aniga magantayda ha lagu daayo kadibna nebigu waa daayey oo yani markaasi ninkaas ayuu markaa maadaama uu yidhi magantayda ha lagu daayo magantiisaa lagu daayey wuxuu nebigu faray calayhi salatu wasalaam inay ka baxaan magaalada madiina oo ay degaan meel adricaad oo shaam ku taalla halkaas inay u guuraan kadibna way guureen magaaladiina way ka tageen halkaasay u guureen adircaad bay degeen marka nimankaasi waxay ahaayeen nimanka ugu horreeyey yuhuud saddexda qolo qolada ugu horreysay oo ballan ka baxday ayay ahaayeen dayib waxaa kaloo sheekhu noo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu udxiyaystay maalinta ciidunaxriga in markaasi uu udxiyaystay waxayna markaasi ahayd sanadkii labaad oo hijriga ayay ahayd laanna sheekh wuxuu ka warramaya xawaadistii dhacay sanadka labaadoo hijriga ibnu asiir wuxuu leeyahay yani markaa saaxibu usdulqaaba wuxuu leeyahay yani markaasi waa saddex ibnu asiiradu waa saddex waa mid muarikah iyo mid muxadis ah iyo mid luqawi ah, ah weeye saddexda ibnu asiir baa la yidhaha waa walaalo marka mid waa muarikh midna waa yani markaa muxadis waa sheekha iskale annihaaya fi qariib alxadiid midna waa luqawi marka ibnu asiir wuxuu sheegay sanadkaas sanadka labaadoo hijriga buu nebigu udxiyaystay buu yidhi magaalada madiinu ku udxiyaystay wuxuuna dadkiibuu musallihii la aaday nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuuna ku gowracay laba neef buu gacanta ku gowracay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam laba neef ayuu gacanta ku gowracay marka xilligii ay bilaabatay shaciiradaas iyo udxiyadu waxay ahayd sanadkii labaad oo hijriga ayay ahayd ayib bisha dulxija markii la gaaro ciidu adxaa waktigeeda markii la gaaray ayuu nebigu markaasi shaciiradaa sameeyey marka sanadkii labaad oo hijriga bisha dulxija ayuu nebigu gowracay calayhi salatu wasalaam wa qaynuqac qoladaasi ghaswuhum duulaankoodii kaana wuxuu ahaa fi liri ay iri ghaswati badrin dagaalkii beder markuu dhacay kadib ayuu ahaa wadaxaa nebigu waa udxiyaystay yowma ciidinaxri maalinta ciidunaxriga wuu udxiyaystay bacdu intaa kadib ayuu markaa nebigu udxiyaystay calayhi الsalaaةu wassalaam halkaa inoo joogo allahu aclam